alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wcala aalihi wasaxbi waslem allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jirnay sakaatulfidrigii waxau sheekhu inoo sheegay inay qofka ku waajibayso xorka sakaatulfidriga nafdiisa iyo sakaatulfidriga cid allayaaliya ciddii nafaqadeedu ay saarnayd oo xaaskiisii oo kalea min zawjatin fatajibu calayhi qofku waxaa ku waajibaysa fitratu nafsihi ayaa ku waajibaysa wa fitratu man mid sakaalfitrigiina waa lagu yeelan way ku waajibi calayhi korkiisa hatay muunatuhu qarashkiisu ciddii qarashkiisa iyo bilkiisu saarnaana sakaalfitrigii wuu ka bixin ciddaa uu biilkiisu saaraya min zawjatin xaaskii ah waa iyada markaa sakadii ku waajibay ayaa lagu yeelanayaa inay iyadu gaar isaga bixisaana waa kuba wanaagsan wa waalidin waalidkii ah cidday nafaqadiisu kugu waajibka tahay ee sakaalfitriga ka bixinaysa waa xaaskii wa waalidin iyo waalidkaagii dee isagana aad nafaqaynayseen waxba haysanin isagana waad ka bixinaysaa wa waladin iyo waladkii iyo ilmihii ilmihii yaraa isagana waad ka bixinaysaa ama kii weynaa ee dee masalan wax baranaya cilmiga sharcigaa baranayey amaba aan waxba haysanina isagana nafaqadiisu ku saarnayd isagana waad ka bixinaysaa laakiin isagu kii weynaayeen cajisga ahayne shaqaysanayey waxbarasho markaa aan ku jirin ee aanad markaa biirinaynin kaas isaga iska bixinaya qofkuna hadduu qofkaa weyne qaangaarkaa yahay ama ilmahaagi ha ahaado amaba ha ahaado markaa qofkuu shaqaynaya ama qof kale kula joogee wakaaladii waa iyo idan waa inaad ka haysa inaad ka bixiso haddii kale kama bixin kartid leanna qofkan isagay gaarkiisa u saaran tahay wa waalidin wa waladin iyo wa cabdin addoon weeye cidda markaa nafaqadiisu ay waajib ku tahay uu sakaatulfitrigana ka bixinayaa laakiin waa idaa kaanuu muslimiina marka ay muslimiin yihiin oo ciddii gaalka ahayd walow addoonkiisiiba ha aaday isagana sakaatufitri laga bixin maayo minalmuslimiina ayay haddu sheegeen waa cibaadu wa wajadana u helaa yu'adda canhum wax lagaga bixiyana uu helaa yu'addi canhum wuxuu kaga gudo kaga bixiyana uu helo haddii aanu markaa haynin wuxuu kaga bixiyana dee wax ku waajibayaa ma jiro haddii uu markaa dadka qaarkood ka bixin karayo nafdiisa ayuu horraysiinayaa wuxuu horraysiinayaa xaaska ilmaha yar buu ku xigsiinayaa aabbaha ayuu ku xigsiinayaa hooyada ayuu ku xigsiinayaa saasuu kala horraysiinayaa wayaxrumu waxaa xadrana ta'khiiruhaa in laga dibdhigo can yowmi alciidi maalinta ciidda in laga dibdhigaa waa xaaraan waayo axaadiidii xadiidkaay soo marayni wa amara biha an tu'addaa qabla khuruujinaas ila salaa inta aanay dadku salaadda u bixin weliba ha bixiyo ayaa nebigu sala allahu alay slam yidhi xadiid kalena waman addaaha qabla salaa qofka salaadda ka hor bixiyaa fa hiya zakaatun maqbuula waa zaka la aqbalay waman addaha bacda salaati fa hiya sadaqatu min asadaqaat xataa salaadda dabadeed baa lagu tilmaamay sadaqa min asadaqaat inay ka mid tahay haddii qofku aanu cudurdaar haysanin in laga dibdhigaa waa xaaraan haddii masele sakaatufitriga ay ku qabsato un ciiddii meelaad markaa wax ku bixisan aanad haynin taa markaa dee cudurdaar baad leedahayoo wax dhibaati kaama haystaan fa in akharahaa hadduu maalintii ciidda ka dibdhigo cudurdaar la'aan shaaficiyadu maalintoo dhammi waa waqtun liladaa bay leeyihiin cuda qaarna waxay leeyn salaaddaba hadduu ka dambaysiya xaaraan bay noqonaysaa aafima waa dembaabayaa wasaarad qadaa'an qada noqonaysaa oo si markaa degdega inuu qadeeyo ayaanay ku waajibaysaa walaa fitrata sakaalfidrigumana calaa mucsinin mid caydha wahuwa man laa yejidu shayan waa kaan waxba haysanin ow laa yajidu aan helaynin ilaa maa yakfiihi wax ku filan mooyaane laylatalciiddi habeenka ciiddaya iyo yowmu maalintiisa mooyaane walaa yejibu mana waajibayo baycu maskanihi gurigiisa inuu iibiyo wa khaadimihi shaqaale inuu iibiyo yaxtaaju ilayhi wuu u baahan yahay wahiya saacun weeye wa saacuna arbacatu amdaadin afar saca weeye bimuddi nebiyi sala allahu alay slam mudkii nebiga oo kale ah walmudduna ridlun wa uluun waa rodol iyo ulu waxau sheekhu leeyahay raxima ullahu tacala walaa fitrata calaa mucsirin qofkii caydh ahaa ee aan waxba haysanin isaga laguma laha wax sakaatu fitriga muusirka iyo mucsirkuna xagga abwaabta marka laga eego kalaxad bay leeyihiin imminka mucsirku halkan huwa man laa yajidu shay-an waa kaan waxbaba haysanin ow laa yajidu ilaa maa yegfiihi ama aan helaynin wax ku filan mooyaane laylat alciidi wa yowma maalintaa ciidda iyo habeenkeeda markii habeenka ka dambeeya ee ka horreeyaba way yidhahdeen habeenka ka horreeya iyo habeenka ka dambeeyaba way yidhaahdeen culamada qaar waxaa waa maalinta ciddii habeenka ka horreeyey iyo waa maalinta ciddii habeenka ka dambeeyana culamada qaar baa yidhi wax ka dheeraada haddii aanu haynin wax ku filan habeenka iyo maalintaa mooyaane isagana waxba kuma waajibayaano mucsir iyo caydh baa loo xisaabinayaa haddii qofku isagoon waxba haysanin sakaatulfitri badan loo keeno oo gabalkii markaasaa ugu dhaco dee wuu iska bixinaya ilaa iminka waxaan la siiyey isaga ayaa leh way sakaatufasir ka baxeen markuu qofkii ilahay bixiyo adiga ku milkisiiyey marka aduuna waad iskaga sii bixin kartaa wa yowmahaa nusaga qaar baa odhanaya laylat alcidi wa yowmaha walaa yajibu ma waajibayo baycu maskanihi guriga inuu iibiyo wa khaadimin iyo shaqali yaxtaaju ilay u baahan yahay guri u baahan yahe oanu ka kaafdoomaynin khaadim iyo shaqaale masalan addoon oo kale ah, iyo gaadhi iyo wixii lamida ah, oo u baahan yahay oonu ka maarmaynin inuu iibiya waajib maaha laakiin hadduu dee masalan baroodho iyo waxyaalo kale iska leeyahay ama gawaadhi iyo wax kale uu leeyahay oo aanu markaa imminka baahi u qabin dee waajib bay noqonaysaa markaa inuu iibiyo oo iskaga bixiya markaa xataa yacnii dee yaqimo nafiisaynaba ha noqdaan oo aad u fiicfiicane haddana inuu markaa iibiya waxba waajib kuma aha wa hiya saacun waa saac haddaba qof kasta saac baa laga bixinaya wa saacuna arbacatu amdaadin afar mud wey bimuddi nebiy sala alla alay slm mudkii nebiga ah oo markaa waa labadaas sacab oo laysu geeyey afartii ayay noqonaysaa qof gacmihiisu ay meelexaad yihiin walmudduna ridlun wa uluun waa rodol iyo ulu markaa kii cihaaqi markaas ah waxaana imminka culimmadu ay ku tilmaamaan sida sheekh maxamed saale cuthaymiin iyo waa laba kiilo iyo afartan giraam ayay yidhahdaan inta la bixinaya laba kilo iyo afartan laba kiilo iyo bar baynu bixin jirnay laakiin wafayn badan baa ayaa ku jira taa haddaad xataa rubuc tidhaahdo in badanoo wafayna baa ku sii sugan waayo afartan giraam waa wax aad iyo alxaad u yar weeye marka waa laba kilo iyo afartan giraam walaa tajibu ma waajibayso ilaa min haalibi quuti lbaladi quudka beledka kelidii u qaalibka ahee dadku sida qaalibka ay u cunaan ayuunbay ka waajibtaa nusaga qaarkood halka walaa yujziu ila alkaylu walaa yujziu ilaa min haalibi quuti lbalad bay nusaga qaarkood odhanayaan walaa yujziu ila alkayl ma gudayo yacnii miis mooyaane in yacni dee la miiso oo miiska ay markaasaa ku noqoto walaa yujzi'uhu ilaa min haalibi quuti lbaled mana gudayo ilaa inuu quutulbeledkaa kiisa haalibka ee haalibka oo loo cuno inuu markaa ka ahaado mooyaane markaa dadku cadihaan waxay u cunaan waa inuu yahay kitaabu siyaami halkaana sekadii ayuu inooga baxay sheekhu soomkii ama siyaamkii ayuu kitaab yahay soomka ama siyaagu waa alimsaak waa afhaysi qofkii afgii wixii afurinaya ama hadalkii uu ka afhaysto sharci ahaanna alimsaak can ilmuftiraati min طuluuci اlfajri ilaa quruubi الshamsi calaa wajhin makhsuus bay yidhahdaan waa inuu waxyaalihii afurinayay qofku afkiisa ka haysto waaga dilaaciisa ilaa cadceedda dhiciddeeda isagoo niyo soomna ama wej khaasana u niyeynaya ama atacabudu lilaahi bilimsaak waa ilaahay oo laga caabudo imsaak iyo afhaysi laga afhaysa cani ilmuftiraati min duluuci alfajri ilaa quruubi shamsi biniyati soom isagoo soomna weliba niyeynaya soomku sharaa'icdii qadiimkahaydii horreeyey buu ka mid yahay ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kuwa liina nabi rumeeyo waxaa laydinku waajibaya soomka baa kutiba cala aladiina min qablikum sia loogu waajibiyey kuwa idinka idinka horreeyey lacallakum tattaquun si aa u cabsataan daaraaddeed waxaana la faral yeelay soomka shacbaan sanadkii labaad ee hijrada nebiguna sala allahu calayh wuxuu soomay sagaal rabadaan ayuu soomay waxaana la yidhi sanad qudha mooyaane rabadaannadiisaasi waxay wada ahaayeen sagaal iyo labaatan ayay ahaayeen soomku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha diinta barashalaanta lagu ogaaday qofka diida uu ku gaaloobaya allaahumma dee qof hadda soo islaamay ama meel culimada ka fog ku barbaaray mooyaane haddaba qaala almu'alifu raxima ullahu tacala wuxuuhi yahbutu waa sugmayaa dukhuulu ramadaana ramadaan soo geliddeedu biistikmaali shacbaana shacbaan dhammaystirkeeda alaaiina soddonkii loo dhammaystiro ooy u dhammaato ayuu ku sugnaadaa ow biru'yati alhilaali ama bisha aragtideedii wayakfii shahaadatu cadlin waxaana ku filan mid caadila marag furkii ayaa ku filan waxau sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala yahbutu dukhuulu ramadaana ramadaan geliddeedu waxa uu ku sugmaa laba arrimood buu isagu inoo sheegay safiina waataynu ilaa shan ku soo maraynay biistikmaali shacbaana shacbaan dhammaystirkeeda alaaثiina keedii la dhammaystiro soddon maalmood mar hadday aragtidii shacbaan marka laga soo qaado soddon shacbaan ay u dhammaystiranto dhammaan inay kuwooda soomaan baa dadka muslimiinta ku waajibaysaa aw ama biru'yati alhilaal bisha aragtideeda indii ay cadceeddu dhacday la arkay habeenkay soddon shacbaan ahayd haddii ayana bisha rabadaan aragtideedii la arko oo biratay ayadana waa waajibaysaa la'annu xadiidka imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu suumuu liru'yatihi waxaa ku soontaan aragtida bisha wa afdiruu liru'yatihi aragtidiisana ku afura fain qubbi'a fain khafiya calaykum hadduu idinka qarsoomana fa akmilu ciddata shacbaana alaaiina ciddadii bishaa shacbaanee soddonkaay dhammaystira baa nebigu sala allahu alay slam yidhi wa yegfiya haddaba waxa ku filan xagga aragtida shahaadatu cadlin mid keli oo caadilah aragtida ayaa ku filan hal ninoo caadila hadduu arko waa ku filan tahay waya xadiidka abu daa'uud warinayo ee laga warinayo ibnu cumar waxa uu leeyahay wakhtigii nebiga sala la alay slm ayaa dadkii ay is aragsiiyeen bisha oo waan arkiya waan arkiya baa la sheegay markaasaan uga warramay nebiga sal la alay slm inaan arkay anigu fa saamahu wa amara bisiyaamihi markaan u sheegay inaan dadko yacni waa la arkay baa la lalahaaye markaan u sheegay anugu inaan arkay oon isha saaray nabi maxamed sala alla alay slm waa soomay dadkana wuxuu faray inay soomaan faaslun haadaakani faasilun mid inoo kala saari weeye fii ma taqadama wa fii ma saya'tii fii shuruudi sixati sawmi wuxuu fasal yahay shuruuddii uu ku ansaxayey soomku shuruudda halkanna waxaa looga jeedaa arrimihii lagama maarmaanka u ahaa soomka ansixitaankiisa arkaantii ayaa markaa soo gelaysaa li'annu iminka niyada iyo alimsaaq can ilmuftiraat waxa weeye waa labada rugni oo soomku leeyahay haddana shardi ayuu ka dhigay macnaha shardi mararkii qaarkood waxaa looga jeedaa maa laabudda minhu waxa markaa laga maarmaankaa wa shuruudu sixati sowmi soomka ansixitaankiisa shuruuddiisu anniyatu waa niyo ee in kaana fardan hadduu faral yahay ushurida tabyiitu barin ayaa la shardiyaa wa tacyiinu iyo cayinidiyo soocid ka sawmi ramadaana ramadaan soomkeedoo kale uu ku cayino ow nadirin ama nadar uu ku cayimo wa shardu sixati sawmi aydan waxa weeyaan imsaak inuu ka afaysa caniiljimaaci mucaamaladii xaaskiisa camdan isagoo u badheelaya wa canilistimnaa'i iyo biyihii taranka inuu iska keeno wa istiqaati iyo inuu iska mantajiyo waxa uu sheekhu leeyahy raximah ullah tacaala wa shuruudu sixati sawmi anniyatu niyo ayaa loo shardiyaa bimacnaa waana rugni niyadu talafudkeeda markaas in lagu hadla iyagu way iska wanaagsanta bay yidhahdaan laakiin nebiga sala allah alay slm arrin ka sugnaatay maaha haddaba wuxuu inoogu kala qaaday derajadii niyada markuu inoo sheegayey faral iyo sunne markaa wuxuuhi in kaana sawmu fardan hadduu soomku farad yahay sida rabadaan ama nadar ama kafaaro ama qada oo kale hadduu yahay ushturida waxaa la shalay adtabyitu inuu bariyo habeen kasta waa inuu niyeeyaa cadceeddu intay dhacday waaguna aanu dilaacinka dhexdooda inta aanu waagu baryin ka hor cadceedda dhiciddeeda laga soo bilaabo waaga berigiisa ka hor waa inuu niyeeya habeen kasta waxaana u daliila xadiidka abu daa'uud iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo ibnumaaja iyo ay warinayaan imaamuulbayhaqi iyo nebigu sala allahu alay sl wuxuuhi man lam yujammic asiyaama qofka aan soomka goosannin qabla alfajri falaa siyaama lah ama man lam yubayit asiyaama ka ambarinin falaa siyaama lah soom uma jiro waxaanay culimmadu ku xambaareen inuu yahay soomka faralkaa shaaficiyadu markaa saasay shardinayaan ama jumhuurku saasay shardiyeen maalikiyadoo kale ayaa waxay qabaan habeenka u horraysa hadduu niyeeyo wax kala jaraana aanu jirin oo xanuun iyo safar iyo wax kala jarayna aanay jirin inay niyada habeenka u horreeya uu niyeeyo inuu soomo ay ku filan tahay laakiin mar hadduu qofku inuu niyaysan yahay uu ku talageshay ee barri inuu soomo walow xataa suxuurtiiba yaanu u kicin siduu ku seexday cishaay dabadii uu markaa waagi ugu bariyo mar hadday niyadiisa ay barrito inuu soomo soomkaasi waa u jira ama ha soo kaco ha suxurto ama yaanu suxurannin marka culimada qarbe ah habeenkaas ayaa ku filan lakiin ayagu waxay leeyihiin habeen habeen la xidhiidhaa ma jiro waayo habeenkase habeenkii kale waa ka go'aye la mid maaha afarta ragcadood ee salaadda ee hal mar la wada niyaynayo le'annu waxaan leehay iyagu wayse suran yihiin laakiin soomkii isma sudhna maanta markaad soomanayd dee waxa soo kala dhex gelaya cuntadii iyo markaa hadii laga yaabo jimaaca iyo kulan waxaaskiisa la yeesho waxyaalihii munaafiga habaa ah kala goynaya mar hadday kala goyana marka habeen weliba niyo gaara ayuu u baahan yahay qaarna waxay leeyihin markaa habeen qura waa wada niyoon karaa haddaba fainkaana fardan ushturida tabiyitu bariin baa shardiyaa waxaanaynu nidhi waa kii faralka ahaa bay ku xambaareen xadiidka kii isaga sunnaha ahaa waxay yidhaahdeen isaga habeenna waa la niyeyn karaa maalinna waa la niyeyn karaa intaanay cadceeddu duhurka gaadhin inay xaggan u ilanin xadiid imaamu muslim warinaya isna wuxuu tilmaamaya caaisha waxay leedahay dakhala calaya nebiyu sala allah alay slam daata maalin buu ii soo galay markaasuu yidhi wax ma haysaanoo wax la cuno ma haysaan waxaanu ima tiri fa innii idan saa'im hadda waa soomanaya iska daaye buuhi mar kaluu saa wuxuu weyddiiye oo wax ka helay uu cunayna waa jirtay kaana waxay ku xambaareen culimmadu inuu yahay soomka sunnaha ah laakiin marka aad xilligaa soom sunno a niyeynayso laba arrimood baa u shardiya bay yidhaahdeen waa qodobka koowaadee intaanay cadceeddu iilannin ee aanay duhur gaadhin eanay xaggan u ciilannin ean duhur la gaadhin waa inaad ka hor niyeysaa waa qodob kadib maya markay cadceeddu iilanto kadib haddaad niyeysa maya qodobka labaadna waxa weeye waaga berigiisii laga soo bilaabo waa inaanad la imanin wax soom ka burinaya ama munaafiq ku ah sida inaad quraacotood wax cunto oo kale sida inaad markaa xaaskaagii la kulanto oo kale hadday arrimahaasi waaga dabadi yimaadeenna soom kuuma jiro oo ma niyeyn kartid ee marka labadaa arrimood la helo ayaa markaa gelinka hore aad iska niyeyn kartaa wa tacyiinu tacyiin iyo cayimid ayaa yaro la sunneeyaayoo yacni inaad soocdo shaygan aad niyeynayso inaad soocdo ka sawmi ramadaana oo aad soomkii ramadaan aad niyeyso ow nadri ama nadraasi ama kafaaraad niyeyso leannu waa cibaado wakhti loo ilayo waxaa waajiba in la cayimo sidii salaadihiiba ilain duhur oo kaleba waa tii duhurnimo loo cayinayey ayadoon salaad kale la tukan karayn xilligaa duhurka casarna waa tii la cayimayoo tii bay la mid tahay bay leeyihiin wa shardu sixati sowmi aydan soomka asixitaankiisa shardigiisu mar labaad waa alimsaag inuu ka afhayso can iljimaaci jimaac iyo mucaamalo uu reerkiisii la yeesho camdan isagoo u badrheeraya haddii aanu markaa camdi ahayna ilow ay uga dhacdo soomkiisii waxba ka noqon maayo laakiin isagoo u badheeraya xaaskiisii mucaamalo inuu la yeesho waa inuu markaa taa ka joogsadaa haddii uu u dee soomkiisii waa jabayaa kafaaradii weynayd baana lagu yeelanayaaye addoon xoraynteedahay haddii la waayana laba biloodoo israacsan soomkeeda haddii la waaye uu kari waayana lixdanka miskiin qudinteedaa wa canilistimnaa'i waa inuu ka gaabsada ayuu ka afhaysaa canilimsaaki inuu biyihii taranka iska keeno isagaoo dee aqoon u leyna xaaraan yahay oo u camdinayo doortayna iyana biyaha taranka markaa ama gacansaasi ama gacanta markaa xaaskiisoo kale adeegsadee inuu iska keenana waa inuu markaa taana ka dheeraadaa haddii uu markaa iska keenana way ka jabaysaa markaa soomkii qofkii uu ka jabaya wa canilistiqaati walimsaa canilistiqaati iska mantajin uu iska mantajiyo wixii calooshiisa ku jiray uu soo saaro ayadana waa inuu ka gaabsaayo qofku afgiisa ka haysaa haddii uu laakiin isagoo inay xaaraan tahay oo inuu sooman yahay og oo doortay hadduu iska mantajiyo oo isagu bareero ama dee hungurigaoo kala dhaqdhaqaajiyo ama wuxuu ku mantagayo uu uriyo ama wuxuu ku mantagayo uu eego oo kale soomkiisi waa burayaa le'annu xadiidka abu daa'uud iyo tirmidiya ibnumaaja iyo taaraqudniya ay warinayaan nebigeennu sala allahu alay slm wuxu man daracahu lqay'u qofka mantagu ka qaalib noqdo falaa qadaa'a calayhi qada lagumala soonkiisa waxba kama noqon waman istaqaa'a fa calayhi alqadaa qofkii iska mantajiyana qada ayaa lagu leeyey qada ayaa lagu leeyey wa can wusuuli caynin cayn iyo shay muuqda gaadhiddii ayana waa inuu ka afaysaa ilaa maa meel yusamaa jawfan jawf iyo hoos laydhaa iyo markaa meel hoose oo daloosha ka baatini udunin dhegta hoosteedaba weeye ow ixliilin ama ibti weeye oo min manfadin maftuuxin meel manfada iyo goor furan ay ka gaadho falaa yaduru waxba yeeli maayo markaa wusuulu duhnin dufangaariddii bitasharubilmasaami meelaha masaamta cabbidooda walaa tacmilkuxli indhakuusha dhadhankeeda bixalqihi uu ka dhadhamiyaana ayana waxba yeeli maayo walaa yuftiru kuna afuri maayo idaa facala daalika naasiyan markuu sameeyo ow jaahilan ama isagoo ka jaahila ow mukrahan amaba la qasbay wa yufdiru waxaa kaluu ku afurayaa bikhuruujiilmaniyi oo bilamsin taabasho bilaa xaylin iyadoon waxba u kala dhexayn inuu taabtay ow qublatin ama dhunkasho ow mudaajacatin ama lajiibsi laa bifikrin wa nadarin ayada ka fikir iyo eegid hadday kaga timaaddo maya waxaa kaloo shuruudihii ka mid a ah, walimsaak can wusuuli caynin inuu kaaf haysto oo ka gaabsada inay gaadhaan cayn waxaa loo jeedaa caynta shay muuqda yacnii ur iyo ma ahee wax muuqdaa inay gaadhaan ilaa maa yusammaa jawfan wax jawf la yidhaahdo yacnii meel hoose oo jawfa oo guda ah meel yacnii dee caloosha oo kale iyo meelaha dee sida maskaxdaoo kale iyo meelaha jawfgee hoose inay gaadho wax muuqda waa inuu taana ka afhaysaa meelibuu markaa inoo miisaaliyeyoo ka baatini uduni dhegta markaa baatinkeediiyo gudaheedu ay gaadhaan weeye ow ixliilin ama ibta gudahaadiioo markaasay gaadhaan weeye weliba min manfadin maftuuxin waana inay ka gaadhaa manfad iyo meel daloosho oo maftuuxin furan waa inay ka gaadhaa oo muxuu taana uga jeedaa wuu kaga ixtiraasiye wuxuu leeyahy falaa yaduru waxba ma dhibayo wusuulu duhrin inay duhri markaa ama dufan uu gaadho masalan maskaxdii oo kale ama dee calooshii oo kale uu gaadho halkuuse ka gaadhay bitasharubi almasaami masaamta cabiddeeda masaamta waxaa la yidhaahdaa waa godadkan jidhku uu leeyahay ee meelahan timu ku yaallaan jidhkeenna imminka waa meelo daloolo oo markaa uu jidhku ka neebsado hadyo goraale meelahaasi markay xidhmaanna dee waa waxyaalahan barasa iyo cillada markaa jidhka ku keenaa markaa meelaha ay timi ku yaalleen masaamta la yidhaahdo meelahaasoo kale hadduu dufaankii ka gaadho jawfa ha tagee soomkii ka buri maayo li'annu mamqid maftuuxa ayaanay ka gelin walaa tacmil kuxli indhakuusha haddii uu ka dhadhamiyo bixalqihi hungurigiisa hadduu ka dhadhamiyo indhakuushii markaa indhaha u mariyey taasna ayadana waxba ma yeelayso waxaad leeyahay duhnigan iyo kuxligani jawfkii manfad iyo meel markaa furan god furan kama gelin walaa yufdiru kuna afuri maayo idaa facala daalika arrinta aan soo sheegnay markuu sameeye naasin isagoo ilowsan arrimahan aynu soo sheegnay ee jimaaca iyo mucaamalada biyaha taranka iska keenidooda iska mantajinta iyo waxyaalahan markaa jawfka gaadhayay keliya wuxuu ku afurayaa uun marka uu aqoon u leeyahay waxaan inay soomkii ka burinayso marka uu mukhtaar yahay uu isagu doortay marka uu badrheerhaye isagu camdi uu sameeyo ee mukhtaaru yahay aan la qasbin waxaana aqoon u leeyahay haddaa wuxuu uhi walaa yuftiru ku afuri maayo idaa facala daalika kaa aan soo sheegnay jimaaca iyo wixii ka dembeeye kuma afurayo idaa facala daalika markuusnaasiyan isagoo ilowsan li'annahu xadiidkii saxiixa ahaa ee imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayeen nebigu sala allah alay slm wuxuuhi man nasiya qofka ilaawa wa huwa saa'imun isagoo sooman fa akala ow shariba cuna ama cabba falyutima sawmahu ha dhammaystiro fa innamaa atcamahu allah wasaqaahu ilaahay ayaa quudiyey oo waraabiyey marka cuniddii iyo cabiddii ayuunbaa lagu gaar yeelay kuwii kale waxa furinayna iyaguna waa la mid hadyagoon cuniddii cabiddaa u badan ow jaahilan ama uu ka jaahil yahay waxaas inuu afrinayo isagana soomkii kaba jabayo jaahilka labaa loo qaybiya jaahil macduur iyo jaahil hayru macduura jaahil waa mid loo cudur daarayo oo hadduu ka jaahil noqdo waxaan inuu soomka jabinayo aanu soomkii ka jabinayn inaanu jabinayn buu qaato sidii buu ku isticmaala jaahil loo cudurdaarayo inu soomkii ka jabinayn baa jira waa qofku markuu hadda soo islaamay ama meel culimo ka fog ku barbaaray laakiin ninka weligiiba islaam ahaa weligiiba culimmada dhex joogay isagu waxyaalaha kalena hadduu ka jaahil noqdo loogu cudurdaari maayo isaga ow mukrahan inuu yahay mid lagu dirqiyey cunidda mooyaane haddii isagana cunidda lagu dirqiyo soomkiisii waxba ka noqon maayo waana xadiidkii saxiixa ee rufica an ummati alkhata ummaddayda waxaa laga koriyay gefga wa nisyaanu wama sugriyu calayhi gefga iyo wixii ilow ay u sameeyaan iyo wixii lagu qasbo wa yuftiru waxaa kaluu ku afuraya qofku bikhuruujilmaniyi manidii iyo biyihii taranka qofka ka eeda bilamsin taabasho bilaa xaylin iyadoon markaa mare u kala dhaxayno mase xaaskiisoo kale u taabto ama ay taabato oo biyihii tarank masaa yimaadaan waa ku afurayaan ow qublatin ama dhunkasho ayay kaga yimaadeen ow mudaajacatin ama wada jibsi ayay kaga yimaadeen taa markaa waxay ikhtiyaar u sameeyeen weeyaanoo haddii ay biyihii taranku arrimaha ku yimaadaan soomkii waa jabayaa laa bifikrin wanadarin haddii laakiin fikirun markaa mucaamaladii uu ka fikiray ama eegmo markaa deewnihii haweeney eegama haweeneyda nina eegto oo kale ay ku yimaadaan ayada taa markaa ixtiraamkii iyo riyadii qofku riyoonaya oo kale ayuunbay la mid noqonaysaa soomkii waxba ka yeeli mayso wa shardu sixati sawmi aydan soomka sixitaankiisa shardigiisu waxa weeye mar kale alislaamu islaamnimo ayaa loo shardiyaa waalcaqlu caqli ayaa loo shardiyaa wanaqaa'u daahiraanshaha can alxaydi wannifaasi uu ka daahiriyey baa loo shardiyaa fii jamiici nahaari maalinta oo dhan waxau sheekhu leeyahay shuruuddii soomka shuruuddu sixa iyo shuruuddulwujuub bay ahayd labadiiba iyo arkaantii saddexdiiba wuu isdhex dhigay imminka shuruuddani waa shuruudulwujuubkii markaa wuxu uhi wa shardu sixati soomi aydan alislaam weeyi gaalkii isaga ka ansixi maaye islaam baa la shahaado markaa waalcaqlu caqli ayaa la shardiyayo soomkii kii waalaa kama ansaxo oo isaguna dee waxba ma niyeyn karayo wanaqaw can alxayd waannifaas haweenaydii waa inay xayd iyo nifaasna ka daahir tahay fii jamiici nahaari maalinta oo dhan arrimaha waxaa la shardiyaa arrimahan aan soo marnay ee islaamnimada iyo caqliga iyo naqaa can alxayd waannifaas waa inuu ka daahir waa inuu yacni qofkii islaam yahay waa inay ka caqli leeyahay waa inay haweenay ka daahirtahay fii jamiici nahaari macnaha haddii uu ridoobu diinta ka baxo ama hadduu qofkii waasho ama hadday gabadhii haweenayda caadadii hesho ama ay nibaaso laxda iyo ilbiriqsi maalinta ka mida soomkoodii markaa waa burayaa marka fii jamiici nahaari inay markaa arrimahaasi jiraan ayaa shardi ah ee kuwaasina markaa shuruudulwujuubkii ayuu markaa sheekhu inooga soo qaatay wa yaxrumu waxa xaaraana sawmu yowmilciidayni labada ciido soomkooda waa ayaamu tashriiqi iyo maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaahdo wa yaxrumu ah waxaa xaaraanoo ansaxaynin sawmu lciidayni ciidda fitriga ciiduladxaa li'annu xadiidka imaamu muslim iyo bukhaari ay tilmaamayaa nebigu wuxuu yidhi abu hurayra wuxuu leeya ana rasuula nahaa can sawmi yowmayni laba maalmood soomkood ayuu diiday yowm adxa wa yowm alfitr labadaa maalmood wa ayaamu tashriiqi maalmahan ah ee ka dambeeya ciidda arafo ayagana soomkoodu waa xaaraan waayo iyadana xadiid baa ku soo aroray muslim warinayo kacb ibnu maalig wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay baa wuxuu diray isaga iyo aws ibnu xadaaan ninka laydhaa tashriiq markaasaa wuxuu yidhi dhawaaqa waxaanay ku dhawaaqayaan inuu laa yadkhulu ljannata ilaa mu'min jannada waxa galo qof mu'minahum wa ayaamu minan ayaamu aklin wa shurb maalmaha minana waa maalmo wax la cabo wax la cuno ee ma aha maalmo la soomo wa yaxrumu sawmu nisfi alaakhiri min shacbaan waxaa kaloo xaaraana soomka nisga dambe ee shacbaan waa xaaraan bisha rabadaan ka horaysa nisgeeda dambe wa xaaraan in la sooma ilaa linadrin aw qadaa'in aw kafaaratin aw wirdin mooyaane wayaxrumu sawmu nisfi alakhiiri min shacbaan in la sooma waa xaaraan li'annahu nebigu sala allahu alay slm wuxu uhi ida intasaba shacbaanu falaa tasuumuu shacbaan markay kala badhanto ha soomina yowmu shakii baa soo gelaya maxaase la soomi kara in linadirin nadar uu ku nadray maalmaha inuu soomo wuu soomi karaa ow qadaa'in qada bish sannadkii hore lagalaha wuu soomi karaa ow kafaaratin kafaara iyana soomi karaa oo wirdina ama wardi uu lahaa ayadana waa u soomi karaayoo sida markaa masalan isniinta iyo khamiista ayuu soomi jiray ama maalina waa soomi jiray maalina waa furi jiray wirdigiisaasna ayadana waa u soomi karaa laakiin waxaan inta ayn soom hore la'ah isaga lama ogola